bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo sagaalaad oo suuratu racdi ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay inuu miisaal u sameeyey xaq iyo baatil miisaalkaas markii ilaahay uu noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi kuwa rabbigooda ajiibay waxay iska leeyihiin janno ayay iska leeyihiin kuwa rabbigooda aanan ajiibinne hadday isku furtaan adduunyadan waxa yaalla iyo intaasoo kaleentooda lagu sii daray waxa weeye lagama aqbalaayo isla markaasina waxa weeye hadday heli lahaayeen waa isku furo lahaayeen ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala kuwaas waxaa usugnaaday xisaabkiisa xun ayaa u sugnaado dembi kasta in loo qabto oo aan waxba laga dhaafina hayadkooduna waxa weeye waa jahannamow dha ilaahay wa bi'sa almihaadu ayuu dha ilaahay firaas ayaana baas laho jahanamo ayaa baas leh aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxay ku soo degtay saydinaa xamza iyo maaragtay ah, gaalkii weynaayoo la dhihi jira abijahl ayay ku soo degtay sawnasuulka iyo waxa ku tacalluqa casharkeena hore ayaynu maaragtay kusoo sheegnay oo aayadaha kan waxaa ilaahay uu ku ammaanayaa sayd xamse ayaa lagu ammaanayaa sifooyin wanaagsan baa loogu sheegayaa khayr loo yabooho ayaa lagu sheegayaa abijahl ayaa lagu haydaartaynayaa sifaaq xuna waa loo sheegayaa waciid adag oo maaragtay loogu goojiya sarna waa loo sheegayaa hase yeeshee waxa weeye qaacidadii waxaa imaanaysa eeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab weeye cibradu waxaa weeye waa isticaam weeye lafdigu alcibratu bicumuumi lafdi weeye cibradu waxaa weeye lafdiga cumuumkiisaa la fiirinayaa qolada ha ku soo degtoo khaasa ku ahaatay marka aayaatlwacdi aayadaha wacdiga oo ilaahay khayrka uu ku yagohayo sayid xamse ayay u sugnaadeen iyo waman kaana calaa qadamiha ayaa la leeyahay qofkii waxaa weeye raadkiisa qaada oo akhlaaqdiisa ka akhlaaq yeesha ilaa maalinta qiyaamo laga gaaraayo aayadaha waciidkaoo sharta laysugu goodiyana abijahal ayay u sugnaadeen iyo qofkii raadkiisa qaada oo akhlaaqdiisa ka akhlaaq yeesha ilaa yowmialqiyaamati qiyaamada yoonkeedintii laga gaaraayo ilaahay marka wuxuu idhi subxaanau wa tacaala afaman duulowdha ilaahay yaclamu ogsoon anna maakii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamedka ahow min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa inuu yahay oo rumeeyey kaman ma la soo yahay huwa isaguba acmaa mid indhoola ah kaman ma la soo yahay huwa isaguba acmaa indhoola ah oo aan intaas anan ogsoonayn aana rumayn haddana laa weeye innamaa in kaleeta maahine yatadakaru waxaa waansamayw dha ilaahay ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka inamaa in kaleeta maayana yatadakaru waxaa waansamayw dha ilaahay ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka asxaabu alcuquul asaliima weye dadka waxa weeye caqliga nabad galay iskale ayaa waana qaadanaya weye marka haddii ilaahay uu yidhi waxaa waana qaadanaya oo waansamaya dadka caqliga leh dadka caqliga leh sifaadkooda ilaahay noo sheegaya alladiina ulul albaabkaaso ayuu dha ilaahay yuufuuna oofinaayo bicahdillaahi ilaahay ballankiisa oofinaaya dadka caqliga lahu waa sidaan weeye hadda waxa weeye qofaan sifaatkaan iska lahaynin ilaahay ulul albaabka qur-aanka meelo badan uu ku sifeeye dadka waxa weeye caqliga kan iska leh haddii waxa weeye ay sidaan ahaa waayaan oo sifaatkan laga waayo caqli laguma xisaabi karo aladiina ulul albaabkaasoo ayuu dha ilaahay ama waxaa la yeeli karaa musaal loo soo qadari karaa saa khabar laga dhigi karaa oo hum ululaalbaabku alladiina kuwa weeye maa khabar laga dhigo yuufuuna oofinaya bicahdillahi ilay ballankiisa ballanka lagu qabtay weeye markay caalamudars ay ahaayeen amase cahdi dhammaantiisaa loola jeeda waynu soo marnay maalinka ilaahay wuri alastu birabbikum uu dhahay oo qaaluu balaa weeye marka kuwa ballanka ilaahay oofinaya wowdhah ilahay ulaalbaabku walaa yanquduuna almiisaaqa ballankana aan burinaynin walaa yanquluuna almiisaaqa ballankana aan burinaynin ah, bitarkil iimaani weeye ballankoo la buriyo waxaa weeye iimaanka oo laga tago ama faraa'isha laga tago wax kasta oo addoonka lagu kallifay oo laga tago ballan burin weeye aladiina ayuu dhaha dan ilaahi subxaanau watacaala waladiina ayuu dhah ilaahay waladiina ulul albaabkaaso sifadiina waa laga dhigi karaa sidiina ay noofartaaqaba waladiina kuwa weyow dhah ilaahay ulul albaabka yasiluuna xiriirinaya maakii amara allaahu ilaahay uu amray bihi maaga an yuusala in la xiriirsho waaladiina ulul albaabkaasoo yasiluuna xiriirinayow dha ilaahay maakii amara allaahu alla uu amray bihi maaga an yuusala in la xiriiriyo oo waxa weeye iimaanka ilaahay iyo rusushiisa la rumeeyo ah qaraabada la xidhiisho iyo waxaasoo dhan maaragtay iyo wax lamida weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waaladiina kuwa weeye ulil albaabku yafsaluuna xidhiirinaya amara amarallaahu alla uu amray bihi maaga an yuusala in la xidhiisho wixii in la xidhiisho laysfarayo ilaahay xaggiisa layska faray ayay xidhiirinayaan weye macnuhu waxa weeye iimaan bay la imaanayaan maca shuruuddiisa iyo macal arkaantiisa iyo macal aadaabtiisa ayaa loola jeedaa ayay la imaanayaan raximkuna waa qaraabada maxaa yeele nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquulu laahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay xadiisulqudsi ana raxmaanu anigu raxmaan ayaan ah khalaqtu raxima raximka ayaan abuuray qaraabada wa lahaa waxaana u dhambalay isman magac oo min ismi isimkeyga ka a faman wasalahaa qofki xariiriya wasaltu waan xiriirinayaa waman qadaxahaa qofki gooya qaraabadana qadaxtuu waan goynayaa marna rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alraximu mucallaqatun bilcarshi ou dhahay raximtu waxay ku xihantahay ku dhegan tahay cabsiga taquulu waxayna leedahay man wasalanii wasalahu llaah qofkii xariiso allaha xariiso waman qadacanii qadacahu llaahu qofkii gooyna allaha agooyo marka hadda waxaa layidhi qaraabada xiriirinteeda dadku waa ku kala duwan qaraabada xiriirinteeda hadda xadiidkan lagu sheegay waxaa la yidhi dadku markaasi qaybay ku kala noqonayaan marka hadda waxay noqonaysaa macruuf in la siiyo oo wax macruufa loo sameeyo in la nafaqeeyo inta awoodda ay ku eg tahay waxaa la yidhi qofka oo waxa weeye xoolaha haysta inuu xoolihiisa uu ka xidhiiriyo ayaa la doonayaa qofka faqiirkaana waxaa la doonayaa inuu isaguna weji furfuran iyo kalaam wanaagsan iyo markaasi waxa weeye inuu soo booqdo arrimahaas inuu sameeyaa la doonayaa marka hadba qof walba sida xaaladiisu ay tahay ayuu qaraabada u xiriirinayaa kolka waxaa ka a maasalanba tawaadud linaas dadka la isjeclaysiiyo mariirka la booqdo waxyaaba badan oo aan lasoo koobi karin maxaa yeele nabigaa wuxuu dhahay atawaadudu maca naasi nisfulcaqli u dhahay dadka oo la isjeclaysiiyo caqliga niskiisa weeye xadiisna waa ta wahay wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasanin dadka kula mucaamalo dabeecad wanaagsan tawaadudka waxaa lagu heli karaa yidhi oo dadku waxau kugu jeclaa karaa qofkii asuu xoolihiisa kaa hoojiyon waxba ku siin inaad adigu wax iska siiso qofkii adiga ku gooya inaad iska xidhiiriso inaad casiso qofkii ku dulmiya saas ayaa lagugu jeclaa karaa maxaa yeele dadku hadday waxaas kugu arkaan oo qofkii ku gooya adigu iska xidhiirmaysid asaa iska kaa jeclaha marka dambe haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wayakshawna ka cabsanaaya rabboom rabbigooda ka cabsanaaya waa kuwa xiriirinaya wixii ilaahay u amray in la xidhiiriyo wayakhshawna rabbahum rabbigoodana ka cabsanayo waciidka ilaahay ka cabsanayo haddii waxaa weeye waxyaabihii ilaahay ugu goodiye dadka cusaabdaa loo sheego cabsi baa ku dhacaysa weeye ilaahay way ka heebeysanayeen ijlaalan wa tacdiiman wey ayagoo weynaynaya alle subxaana watacaala ilaahay qeyrkiis kama baqaayaan mana milicsanayaan wax ilaahay ka soo haray subxaana wa tacaala wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan ow dha ilaahay sow alxisaabi xisaabka kiisa xun ayay ka cabsanayaan ow ilaahay dadka ulul albaabka ah wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan sow alxisaabi ow ilaahay xisaabka kiisa xun ayay ka cabsanayaan waladiina kuwa weeyow dha ilaahay ulul albaabka haddane sabaruu sabray amase waladiina ulul albaabkaasoo sabaruu sabray oo daacada ku sabray balaayada ku sabray macaasida ka sabray sabarku saddexdaas qaybood weeye asabru cala adaaca wa cala albalaa wa cani almaxsiya weeye waxa weeye daacada lagu sabko maxaa yeele daacadu dhibay iska leedahay balaayada masaa'ibta qadarka ilaahay oo dhacaya lagu sabko macsida laga sabko ibtiqaa'a weji rabbihim rabbigooda ridhihiisa dalabkiisa daraaddeed ow ilaahay sabaruu sabray oo daacada ku sabray balaayada ku sabray macaasida ka sabray maxayna u yeeleen ibtiqaa'a weji rabbihim dalaba weji rabbihim rabbigooda wejigiisay dalbaayaan ilaahay subxaana watacaala tacaala inay helaan ayay doonayaanoo arrintaa u samaynayaan ee ilaahay kayrkiis u samayn maayaanoo makhluuq macnaha mase amuuro adduunyo daraaddeeda u sabri maayaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay adduunyo u sabtaan oo adduunyaa helaysaa waxaan u dulqaado saas uu isleeyahy taas waxa weeye waxba tari maysa weeye waxaa la rabaa ilaha ilaahay idoo la dalbaayo in waxyaabaha masaa'ibta ah lagu sabra iyo daacada macaasidana laga sabto weye saasaa la doonayaa weye marka saas ayaa la doonayaa marka hadda waxay idhi sabarka waxaa ugu derajo sarreeyaa layidhi sabarka laga sabro shahawaadka laga sabro weye macaasida laga sabro maxaa yeele waa martabada owliyada iyo sadiiqiinta ayaa sidaas ahaa layidhi marka sabar loo sabrana lama rabo in lagu yidhaahdo oy dadku ku dhahaan maa akmala sabrow ay ku yidhahan war sabarkiisu muxuu kaamil badan yahay muxuu ninkan xoog badan yahay haddase oo u sabro yaan laga ceebaysanin inuu isiraado ama yaa cadowgaa kugu farxin wey waxyaabahaas markaasi waxyaaba wax tarama maxaa ligayri wajilaahi waayo marka fadliga sabarku iska leeyahay ilaahay daraaddiis loo safro aad iyo aad buu uweynha wey maxaa yeele ilaahay waa tuu dhahay wabashiri saabiriin waa tuu dhahay saabiriinta u bishaaray waxaa la weriyaa layidhi maalinta qiyaamo markii la gaaro mid naadinaya ayaa naadinaya markaas wuxuu leeyahaa layidhi liyaqum ahlusabri ou leeyahay dadkii ahlu sabarka ahay ha istaagaana ayuu leeyahy fayaquumu naasun min annaari dad ayaa waxay markaasi kasoo qumayaa naarta xaggeeda markaasaa waxaa luu leeyahay indaliquu ila aljannati jannada taga markaasaa waxaa la kulmaysa malaa'igta markaasay waxay leeyihiin ilaa ayna xaggeed u socotiin fayaquumu naasun min fayaquumu naasun min annaasi waxaan meeshaas dhihilaynay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas uu ahay mid baa naadinaya markaasuu wuxuu leeyahy dadkii ahlu sabarka ayay istaagaan dad oo dadka kamid ahaa soo joogsanaya islamasiba ee hadda maaha naarta meeshay kasoo joogsanayaan markaasaa waxaa loo leeyahay jannada aada horayba jannada ka aada malaa'igtaa la kulmaysa markaasay waxay leeyihin war xaggee u socotiin markaasay waxay leeyihin jannadaan u soconnaa kolkaasay malaa'igtu leeyihin qabla alxisaabi xisaabka idoon laydin xisaabmaa janno iska aadaysiin markaasay nacam leeyihin haa markaasay malaa'igtu waxay leeyihiin yaa ismin idinku markaasay waxay naxnu ahlu sabri dadkii ahlu sabarka ayana markaasay waxay leeyihiin wamaa kaana sabrukum sabarkiinu muxuu ahay markaasay waxay leeyihiin sabarnaa calaa anfusinaa calaa daacati illaahi naftayna ayaan waxaan ku sabar siinay daacada ilaahay wa sabarnaaha can macaasi illaahi ilaahay macsidiisana naftayna waan ka sabar siinay wa sabarnaaha cala albalaayaa waalmixani fi dunyaa waxaanu ku sabar siina haddane balaayada iyo mixnada adduunye markaasay malaa'igtu waxay leeyihiin salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqbadaari ley nabadgelya korkiina ahaato sabarka aad sabarteen sababkiisa waxaana nimcalahay leeyihiin daar cirigteeda oo waxaa weeye jannada ah saasay uleeyihin u tahniyiinayaan taasna hadda ilaahay aayadahan uu noogu sheegaya markaasou dha ilaahay subxaana wa ibtiqaa'a wejhi rabbihimow dha ilaahay rabbigooda wejigiisa dhalagkiisa u sabraayw dha ilaahay oo wa aqaamuu ooge oogeenow dha ilaahay assalaata salaada oogey wa aqaamu salaata salaada oogey wa anfaquu nafaqeeyey daacada wax ku bixiyey mimaasii xaggiisana wax ka nafaqeeyey rasaqnaahum aanu ku arsuqnow dha ilaahay siran si sir ah iyo wa calaaniyatan si daahir ah wa aqaamu salaata salaada oogeyow dha ilaahay wa anfaquu nafaqeeyey mimaa kii wax ka nafaqeeyey rasaqnaahum aanu ku arsuqnow dha ilaahay siran si sir ah iyo wacalaaniyatan si daahir oo muuqan wayadra'uuna haddana daafacayowdha ilaahay oo reebaayo bilxasanati xasanada wanaagga asayi'ata xumaanta ku reebaayo sida jahliga oo xilmi lagu reebo dhibka oo sabar lagu reebo wayadra'uuna reebaayo bilxasanati xasanadowdha ilaahay asayi'ata sayi'ada ku reebaayo ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday cuqba daari daarta ciribteedaa u sugnaaday ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cuqba daari daarta ceribtaada alcaaqibatu almaxmuuda weeye ciribta la mahadiyo oo daarulaakhira ah waana sida tan weeye cuqbadaarku jannaatu cadmin bedelna waa laga dhigi karaa nigaadihii jannadeed yaa u sugnaatay amase se hiya cuqbadaarku mubtada la soo qadaro jannaatu cadmin nigaadihii jannadeedu weeye yadkhuluunahaa xaal ay gelaayaan oon ilaahay ayaga iyo waman duul salaxa suubanaada oo min aabaa'ihim aabbayowgooda kamida wa aswaajihim haweenkooda ka mida wa duriyaatihim caruurtooda ka mida udha ilaahay ayaga ayaa jannada gelaya udha ilaahay iyo waman duulsalaxa suu banaado macnaha rumeeyo weeye oo min aabaa'ihim aabbayaygooda kamid mid ah udha ilaahay iyo wa aswaajihim haweenkooda iyo wa duriyaatihim caruurtooda camalkoodoo kalaaba yayba samaynine darajaadkooda ayay ahaanayaan ayagoo ayaga lagu karaamaynaayo ayagaa lagu karaamaynaayo haddii ilahay yidhaahdana waan ku tegi doonaa oo suuratu waduur ayaan ugu tegi doonaa waladiina aamanuu waatbacnaahum duriyatihim biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatihim ayaan ugu tegi doonaa waalmalaa'ikatu malaa'igtii ow dha ilaahay yadkhuluuna way u gelayaan calayhim korkoodow dha ilaahay dadkaas wanaagsanoo waxaa weeye ulul min kulli baabin albaabka arka kulligiisa uga gelaayaan oo abwaabta jannada ka mid a ah. waalmalaa'ikatu malaa'igtii ow dha ilaahay yadkhuluuna way u gelayaan calayhim korkooda min kulli baabin albaab la arka kulligiisa uga gelayaan waxayna leeyihiin salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ahaato tawowgaan aad haysatiin salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato bimaa fii sababkiisa sabartum aad sabarteen ood adduunyada aad ku sabarteen nabadgelyo korkiina ahaato fa nicma waxaana nimcalahay leeyihiin cuqba daari daarta eragtaada ayaa nimcale waa cuqbaakum ay eragtiinaa nimcale fa nicma waxaa nimcalehay leeyihiin cuqba daari daarta eragtaada marka hadda intaas waxaa weeye sifaadkii oo ilaahay subxaana watacaala uu nooga sheegay dadka ulul albaabkaah ayaa ilaahay subxaana watacaala noo sifeeyey sifaadka ayay iska leeyihiin maxaa maxaayla dadkii laba qaybood ahaayeen waa markaasi waxa weeye ulul albaab dad ah iyo kuwo kaleentood oo waxa weeye kufaara weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu soo subxaana watacaala casharka bilowgiisii ruux ogsoon waxa aanu kugu soo dejinnay oon xaq alla kaaga soo diin xaq inay yihiinoo rumeeyey mid indhoolaa ma la taayo laa ay haaday waxaa waansamaayo dha markaasi ulul albaabkaa waansamaya ulul albaabkiibaa marka ilahay noo sifeeyey midkii acmaha ahaay oo sifaadkii hadda aan horuu soo sheegayno abujahl iyo waman xadaa xadwahu ayaa halkan ilaahay ku sheegi doona haddana ilaahay wuxuu yihi war bilaabanaya weeye waladiina kuwa ayuu dhah ilaahay maxaa yeele caadada kitaabka ilaahay waxaa ku dureersadaa layidhi markii ilaahay ou sheego owsaabta ahlu sacaada dadka liibaanay sifaadkooda markuu sheego wuxuu raacsiinayaa dadka ahlu shaqaawadaa sifaadkooda weye marka hadda midaana owsaafka abijahl weye iyo qof kasta oo raaskiisa qaada ilaa yowmi alqiyaamati saan horuu soo marnay waladiina kuwa ayuu dha ilaahay yanquduuna burinaaya cahdallaahi ilaahay ballankiisa burinaaya min bacdi miisaaqihi adkayntiisi ka bacdi oo wayaqdacuuna goynaaya maakii amarallaahu alla uu amray bihi maaga an yursala in la xidhiiriyo oo wayusiduuna fashahaadinaya fil arli arlada fashahaadinaya ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum waxaa u sugnaatay allacnatu lacnad ayaa u sugnaatay naxariista ilaahay oo laga fogaado walahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay suu u daari daarta teeda xun ayaa u sugnaatay qolada hadda lasoo sheegaya cabsigeeda weeye kuwa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ballanka ilaahay buhinaayo markii ballankii la adkeeye bacdigeeda haddana goynaayo wayaqdacuuna goynaya maa amar allah wixii alla uu amray bihi maaga an yuusara in la xiriiriyo oo wayufsiduuna ka sahaadinaya fil arli kufri iyo macaasi kufri sahaadinaya ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday allaxnatu laxnad weeye albucdu can raxmat illaahi weye naxariis ilaahay laga dheeraado albucdu min raxmat illaah walow maxaa u sugnaadow dha ilaahay haddane suu u daari daarka teeda xun alcaaqibatu sayi'a weeye cirib xun oo daaro aakhira ahaata waa jahanami weye allahu allow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala yabsudu risqa risqiga kamsidinaayo weeye liman yashaau ruuxu uu doonaayo wayaqdiru alla kan cidhiidaayo weeye risqiga oo qofkau doonana ilaahay waa ku cadhidayaa wa farixuu way farxeenow dha ilaahay kufaarihi bilxayaati noloshii ay ku farxeen addunyaa oo dhoweedow dheh ilaahay wama alxayaatu noloshu ma ahan addunyaa oo dhow fil aakhirati fii jambi xayaati alaakhirati aakhiro nolosheeda haddii la garab dhigo ilaa mataacun mataac mooyaane marka hadda aayaddatan waxa meeshaan loo keenay haddii ilaahay subxaanau watacaala uu nooga soo warramay mu'miniinta iyo sifaadkoodi iyo ma'aalkoodii kufaarta iyo sifaadkoodi iyo ma'aalkoodii ilaahay noo sheegay adduunyada markii laga fiiriyo waxaa la arkayaa in waxa weeye xagga rifsiga adduunyada lagu haysto in ay dhici karto inay gaaladuba rifsiga adduunyada ay ku badiyaan oy caafimaadka ku badiyaan oo xagga adduunyada ay ka dhisan yihiin marka xagga adduunyada inaan arrinta laga fiirinayn baa ilaahay noo sheegayaa oo waxa weeye risqigaanu waa qismatullaahi alazaliya weeye qayb ilaahay oo azaliya waaye ee wax hadda maanta maaragtay la leeyahay qofkan jacaylaa loo siiyey ma ahan arrinta markaasuu dhahay alle allahu alla yabsudu risqa risqiga san fidinaayo weeye liman duul ayuuna u fidinayaa yashaau uu doonaayo wayaqdiru alla waa cariirayaa risiga qofkou doona ayuu ku cariirayaa wa farixuu way farxeenow dha ilaahay ahlumako farixa badarin bilxayaati noloshi ayuu ku farxeenow dha ilaahay addunya oo dhoweeday wa farixuu way farxeenow dha ilaahay bilxayaati nolosha ayuu ku farxeenow dha ilaahay addunyaa oo dhoweeday walxaal malxayaatu noloshu aysan ahaynow dha ilaahay addunyaa oo dhow fil aakhirati fii janbi alaakhirati aakhire nolosheeda haddii la bandhigo ilaa mataacun mataac mooye ah, wal mal xayaatu dunya xayaatada addunye aysan haynin fil fii jambi alaakhirati nolosheeda haddii la dhinac dhigo ilaa mataacun mataac mooye wax shay oo yaroo faakiha weeye qaliil yutamatacu bihi weeye shay yaroo lagu raaxaysana haddana tegaayo wayaquulu ladiina kuwii waxay ku qowlaayeen u ilaahay kafaruu kufiyey alumaka iyo kayrkoodaba lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu dejiyo min rabbihi xagga rabbigiisa maa looga dejiyo wayaquulu aladiina kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufyowr ilaahay lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa loogaga soo dejiyo sida hadda ushi nabiyulaahi muusa iyo maaragtay yadiisii naaqadii nabi saalix waxyaabahaasay sheegaaya qul waxaa u jira howdha ilaahay in allaaha alla yulilu waa luminayaa man yashaau ruuxu ou deeno inuu baadiyeeyo oo waxba aayadahaas u tari maayaan wayahdii alla waa hanuuninayaa ilayhi ilaa diinihi diinkiisa man anaaba qofkii noqonaya ayaa ilaahay diinkiisa ku hanuunayaa ilaahay waxaa u jira haw dhahay in alla yulilu waa luminayaa man yashaau ruuxu ou doono oo aayada wax u tari maayaan wayahdii alla waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa man anaaba qofkii noqonayo dhaaciisa u noqonayo aladiina ayuu dhahay ilaahay kuwa ayaa noqonaya aamanuu rumeeyey oo watadma'inu ay xasilayso quluubuhum laabtoodu bidikrilaahi ilahay dhihgiisa ay u xasilayso marka alla wuxuu soo yidhi subxaanau wa tacaala waxaa jiraa sayidka maxamedka ow alla waa luminayaa qofka ou doono aayadana wax ku tari maayaan qofkii ou dooranayo ilaahay diinkiisa ayuu ku hanuunayaa oo waxaa weeye wayahdii ilayhi ilaa diinihi man anaaba ayuu ku hanuunayaa man anaaba ilaa daacatii weye waa laga bedelayaa marka mankii oo markaasi mufradkaa heeday ayaa laga bedelayaa oo hadda mawsuulkaano uu jamac noqonaayo alladiina kuwii ayaa noqonaya aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo watadma inu ay xasilayso quluubuhum laabtoodu bidikrillahi ilahay dikrigiisa ay ku xasilayso waciidka all mark waxaan dhihi lahay wacdiga alla markii loo sheego alaa hooy ayuu dha ilaahay bidikriillaahi ilaahay dikrigiisa ayaa tadma'inu lquluubu quluubta ay ku xasishaa u dha dikriga alle quluubta ayaa ku xasisha laakiin dikriga alle quluubta ku xasilaysa maxay tahay quluubu lmu'miniin weeye dadka mu'miniinta ayaa alle xuskiisu qalbigooda uu ku xasilaa weeye dadka kaleentood waxaa weeye xuska alle ma doonaayaan qalbigooduna inkiraar ayuu ka qabaa oo ma doonaayo kuma xasilaayo weeye marka ilaahay markuu leeyahay alaa bidikillaahi tadmaynu lquluub quluubtaas waxa weeye waa quluub lmu'miniin weye mu'miniinta quluubtoodaa loola jeedaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyow dheh ilaahay oo wa camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban duuba ayuu dheh ilaahay dhiib ayaa lahum ayaga u sugnaaday iyo wa xusnu ma'aabin marjic oo wanaagsan buu dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay meeshaan dhuuba allahumaa khabarkii noqonaysaa alla mawsuulkaana mubtada weeye xaggii hore laga sifay maayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala allaman rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban duubaa ayuu dha ilaahay duubaan macnaha waxaweeye waxaa laga wadaa masder min adiib weeye ama dhuubadu waxa weeye geed oo jannada ku taallaa layidhi oo waxa weeye qofka raakibka ahu oo ku soconaayo hooskeeda boqol sano isagoo aan ka gudbaynin duubaa saasna waa lagu fasheegayoo shajaratun fi ljannati waa leeyey asalkeeduna wuxuu ku yaallaa daarta nabiga calayhi salaatu wasalaam daar kasta oo waxaa weeye daaraha mu'miniinta ka midane waxaa weeye waxaa tegaaya laan ayada ka mida ayaa ku jirtaa layidhi ilaahay subxaanau wa tacaala midab ou abuuray ma jira ayaa layidhi iyo ubax uu abuuray ilaa waxaa laga helayaa shajaratu duubaa ilaa madowga maahan madow kuma jiraa layidhi isagu faakiyo ilaahay abuura ma jirtaa layidhi iyo simaar ilaa waxaa laga helaya shajaratu duuba waxaana ka burqadaa layidhi asalkeeda laba ilood oo waxa weeye isha layidhaha caynulkhaafuur iyo caynu salsabiil shajaratu duuba ayay ka burqadaan baa layidhi caleen kastoo ayada ka mid a waxay hoosinaysaa ummad dhan ayay hoosinaysaa marka dharka ahlujannada ahlujannaha dharkoodana waxa weeye agmaamteeda ayay ka soo baxdaa weelasheeda amba ubaxeeday kasoo baxdaa marka waxaa weeye waxaa meeshaas ka dhalanaya xulal iyo xulli ayaa ka dhalanaya markaasaa muuminiintu ay qaadanayaan weeye waxaa kasoo soo baxaa layidhi fardo oo kooraysan ayaa kasoo soo idil oo rixaalkooda wata raradooda ama seeryadooda iyo wax kastoo gaadiid wanaagsan ayaa kasoo soo baxaa layidhi marka shajaradaasna waa lagu fasiraa oo duubaa laanta janno na waa la yidhaahdaa shajaro weeye jannada ku taala ayaa lahum ayaga u sugnaaday iyo wa xusnu ma'aabin marjic wanaagsanowdha ilaahay kadaalika sidaasoo kalow ilaahay saan ambiyada kama arsalnal ambiyaa qablaka rasuulka ilaahay uu leeyahay ambiyadii adiga kaa horaysa saan u dirnay arsalnaaka sayidka maxamedka waanu ku dirnay fii ummatin ummad ayaanu kugu dirnay ummadaasoo qad xaqeeqahe qad xaqeeqahe khalad ay tagtay min qablihaa ayaga horteeda umamun ummado ay tageen ummad waxaa weeye ayaga ka hor ummada ay tageen ayaanu kugu dhex dirnay litadluwa inaad ku akhrisid calayhim korkoodowdha ilaahay litadluwa inaad ku akhrisid calayhim korkooda alladii kii owxaynaa aanu waxyoonay ilayka adiga aan ku waxyoonay oo qur-aankaas ah walxaal hum ayaguna yakfuruuna ay ku kufrinayaan biraxmaani raxmaan ay ku kufrinayaan waa qolada kufaartaa weeye oo waxay yidhaahdeen markii waxaa weeye usjuduu liraxmaani layidhi qaaluu wama raxmaan raxmaan muxuu yahay maa naxrifu raxmaanay dhaheen ma garanayna raxmaan ilaa raxmaanu raxmaanuliyamaama raxmaan yamaamana musaylamatl kadaab oo ay ninkii nabinimada sheegtay kol waxaa u jira hawdha ilaahay huwa raxmaan rabbii aniga rabbigayga weeye huwa raxmaan rabbii aniga rabbigayga weeye laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alla xaq lagu caabudo ma jiro oo aan raxmaan ahayn calayhi raxmaan korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi raxmaan xaggiisa ayaana mataabi marjicaygu ahaaday calayhi allah raxmaankaa korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay u dhowdh ilaahay allah raxmaankaa oo idinku leedihiinna ma garanayno ayaan tala saartay waileehi raxmaankaas ayaana mataabi marjicaygu ahaada meeshaaan u noqonayaan waa isaga xaggiisa weye oo isagaan u noqonayaa meesha aan ahaanayna isaga weye marka casharkeenu intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo koowaad oo suuratu laxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadii ugu dambeeyey isagoo alla rasuulkiisa la khidaabayo wuxuu dhahay sidaan u dirnay ambiyada adiga kaa horraysay waxaanu waanu ku dirnow dha ilaahay sayidka maxamedka ow ummad ayaana kugu dirnay ummaddaasoo ayada ka hor ay tageen ummado oo ummado ay ka horreeyeen si adigu akhrisid waxa aanu ku waxyoonayno qur-aankaasa ayaguna waxay ku kufrinayaan raxmaan ay ku kufrinayaan oo markii sujuudiisa la amray ay diideen waa u jira aw dhahay raxmaan waa raxmaan waa rabbigayga ilaah aan isaga ahaynna ma caabudaayo xaq lagu caabuda ma jiro asaga ayaan kala saartay asaga ayaana marjicaygu ya u dhahaa la yidhi marka aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay soo degtay baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay mushrikiintu waxay yidhaahdeen in kunta nebiyana yidhaahdeen haddaad maxamedow nabi tahay fasayidcannaa jibaala maka waxaad naga socodsiisaa naga dhaqaajisaa buuraha maka ku wareegsan naga fogay yidhaahdeen wajcal lanaa fiiha anhaaran webiyaalana nooyeel maka dhexdooda dhulkan qafsadda ah oo buuraha ah naga fogay yidhaahdeen iyo ilalyaalo soo burqanaaya si aanu wax u tallaalanno oon wax u beeranno haddana waxay yidhaahdeen dadkii annaga naga dhintay oo amwaaddahay soo bixi si ay noola warramaan ay noogu sheegaan inaad nabi tahay waxyaabihii ay la kulmeenna ay noogu sheegaan hadallada noocaasa in yidhaahdeena layidhi marka ragga sidaas yidhi waxaa ka mid ahay abujahalaa ka mid ahay cabdulaahi ibnu umayata ayaa ka mid ahay baa layidhi marka wararkaas rasuulka calayhi salaatusalaam markay yidhaahdeen ayaa alla sida kan uu leeyahay walow goorowdha ilaahay anna qur'aan qur'aan suyirad lagu socodsii lahay bihi qur'aanka aljibaalu buuraha lagu socodsii lahay ow amba saqudacad ah lagu gooyow dhah ilaahay bihi qur'aanka alardu arrada lagu gooyo walow goor anna qur'aanan qur'aan suyirad bihi ljibaalu buuraha lagu socodsiiyow dha ilaahay nuqilad can amaakinihaa weeye meesha ay ku taal loogaga dhaqaajiyo ow amba saqudacad ah lagu googooyow dha ilaahay bihi qur'aanka alarlu arlada lagu googooyo ow ambase kullima bihi lmowtaa kullima lagula warramo bihi qur'aanka almowtaa kuwa dhintay lagula warramo oo la soo nooleeyo lama aamano weeye jawaabulow ayaa meeshaa maxduuf waxaa soo qadaraysaa lama aamano u dhahay ma rumay lahayn intaas xataa ay sheegaayaan haddii la sameeyo ma rumay lahayn maxaa yeelay iimaanku sidiisaba waxyaalo fara badan uma baahna iimaanka qofki ilaahay iimaan u qadarow ilaahay iimaan u qadarow ahaado qofkan qof ilaahay saciida uu ka dhigo wax yar ayaa ku filan waxna uu ku qaadanayaa qofkaan ilaahay u qadarinna waa towdha ilaahay wamaa tugni aayaatu wanuduru can qoomin laa yu'minuun aayado iyo digid loo digo dad aan rumaynin waxba ku tari mayso oon ilaahay iimaan u qorin meeshaan waxaa shardi ah in ilaahay qof uu iimaan u qoro qof uu yahay haddii kalentood wax ah kasta wax ku taray malaha bal iska daaya ayuu dha ilaahay lilaahi alla ayuu u sugnaaday alamru amarkii jamiican xaalu yahay kii dhan amarka ilaahay baa haysta cid kalama haysata weye falaa yuminu ilaa man shaa iimaana duuna kayrihi weye waxa weeye ma rumaynaayo iimaan laga heli maayo ilaa qof ilaahay subxaanau watacaala iimaan uu qadaray maahe haddii xataa loo keeno waxay ikhtiraacanayaanoo hana loo keena leeyihiin waxba rumayn maayeen waxaa rumaynaa kaliya qofka ilaahay iimaan u qadaray ilahay baa iskale alqudratu calaa kulli shay weeye ilaahay wax walba awood loo lahaada isaga ee iskale bashaana waxaa weye lilraab eh, eh, ibtiqaaliyay noqonaysaa ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala bale lilaahi allah ayuu u sugnaaday alamru amarkii jamiican xaaluu yahay sii dhan afalam yay'asi ladiinow ilaahi kuwii miyaysan ogaaninow ilaahi aamanuu rumeeyey an low yashaau llaahu annahu sha'niye lowgood yashaau llaahu alla uu doonaayo lahada naasa dadka inuu hanuuni lahay jamiican dhammaan uu hanuuni lahay waxaa la yidhi aayaddan qaybta dambane mu'miniintaa waxay jeclaadeenaa la yidhi nimankan aayadaha ay ikhtiraacanayaan in loo keeno markaasaa ilaahay wuxuu ku leeyahay dhamacaas iska daayo saxaabada ayaa damceen baa la yidhi in la daahiriyo waxyaabaha nimankaan ay ikhtiracanayaan ilo iimaankooda la damcayo markaasuu alla wuxuu dhahay afalam yay asiladiina kuwii miyaysan ogso onaanin aamanuu rumeeyey oo mu'miniina an low yashaa llahu antaan mukhafafatu min asakiilati weye isimkeeda maxduuf wahay annahu shaaniyo low yashaa llahu alla hadduu doonaayo wausan doonina weeye hadiya naasi weeye dadku inay hanuunaan lahada naasa dadku inuu hanuuni lahay jamiican xaalihiin kuwa dhan laakiin ilaahay baan dooni weeye min kayri aayatin aayad la'aanteed baa ilaahay hanuuni lahay marka qofka iimaanka ilaahay la doonaayo aayadba uma baahnaba walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayo inuu ilaahay kafaruu kufiyey ahlumaka iyo kayrkoodaba tusiibuhum inay asiibayso bimaa kii sababkiisa sanacuu ay sanceeyeen qaaricatun musiibo oo kawisa inay asiibayso walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayaanoo ilaahay kafaruu kufriyey tusiibuhum inay asiibayso bimaa kii sanacuu ay sanceeyeen kufriga ay sameeyeen qaaricatun ow ilaahay musiibo oo kawisa weye baahiye weye baahiye ku dhacda oo waxa weeye balaaye ku garacda weye sunuufulbalaa balaayo noocyaaskeeda dilaa ku dhacaaya kafaalaa ku dhacaaya xardiyaa ku dhacaaya abaaraa ku dhacaysa hadda waxaa la yidhaha dee kufaarti baa layidhi kufaarti hadde dadka cusaadaahuna la weeye dadka muslimiinta ah oo hadda saminkan jira oo macaasi nooc walba ka tallaabsaday ayagana balaayadaas waa ku dhacaysa oo ambase taxullu inaad degaysdowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow adoo ciidanka ciidankaaga wata qariiban meel u dhow min daarihim daartooda u dhow ood maka kusoo dhawaanaysa waxaaba kamid ahe markii nabigu alay slam xudaybiye uu tegey ow ambase taxullu aad degaysid qariiban meel u dhowow dha ilaahay min daarin daartooda u dhow xataa ya'tiya intau ka imaanaayo wacdullaahi ilaahay yabohiisa uu ka imaanaayo nasri ilaahay inuu kaa siinayo alla uu kuu yaboohay taas laftirkeedu haddane ayaduna musiibo kale weeye oo cabsiyay ku abuuraysaa maxaa yeele meeshaad deganeeday ama magaaladaadii haddii cadow ku soo dhowaanaayo iyada laftirkeedu nooc cuquubada kamida weeye waxaan hadda nala ku cuquubaynaayo waxyaabahaasu ka mid weeye maxaa yeele dil waa nagu dhacaya oo maalin walba waasa nala dilaayo oo waxaa dhacaysa qafaal dadku waa la qafaalanayaa xarbi oo joogtaa waa nahayaa abaar joogtaa waana haysaa daarahayni meeshii markaasi waxa weeye uu dhow ayaa mar walba cadowgu soo degaya maxaa yeele hadda waatan gaaladii meel walba kasoo soo dhowaanayso oy cid walba cabsigelin ay ku hayso intaasoo dhan waxa keenaya macaasida iyo dulmiga annagu aanu hayno weye xataa yaatiya wacdullaahi ma ahan kaliya sababnusuulka aayaddaa waxuu ahay qoladaasu ahay laakiin waxaa weeye arrintaas waa imaanaysaa maxaa yeele qaacido waxaa jirta kullu aayatin warada filkufaari tajiru bidayrihaa calaa cusaati almu'miniin ayaa la yidhi aayad kastoo gaalada ku soo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa cusaatlmu'miniin weeye mar haddii ilaahay lagu caasiyo balaayo waa la filanayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala in allaha alle laa yukhlifu ma guub yeelaayo almiicaada ballanka guub yeeli maayo in allaha allowdha ilaahay laa yukhlifu lmiicaada ballanka magubi ilaa yaboo haweeye rasuulkeenna calayhi salaatsalaam ow taxullu qariiban min daarin saha wuu soo sheegnay xudaybiya waa sii ou tegay oo wax yar maka u jirta weeye markii dambana hadda waa kii maka qabsada sanadkii jeedaadoo markaas wax yar ka dambaysa wala wallaahi qad xaqeeqehe istuhdi'a waa lagu jeesjeesowdha ilaahay birusulin rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatowdha ilaahay sida adiga lagugu jeesjeesayidka maxamedka ahow aayaddan rasuulkeenna calayhi salaatsalaam ayaa tasbiyo looga dhigaya waa lagu sabar gelinayaa waxaa la leeyahay adkayso rusushii adiga kaa horaysay waxaan adiga lagugu sameeya ayaa lagu samay jiray walawallaahi qad xaqeeqe ayuu dhah ilaahay istuusia waa lagu jeesjeesay birusulin rusulow dha ilaahay oo min qablika adiga hortaada ahaatow dha ilaahay fa waan u kortow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriye waan u kortay fa waan u kortow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyey uma bacdigeeda akhadtum waan qabtay oo cuquubo ayaan ku qabtay ah, oo kufaarta waxaa weeye hore lagama qaban midda markii loo sugay ayaa cadaabki ilaahay uu ku dhacay fakayfa kayfa sideebuu ayuu dha ilaahay kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkeygi sii ahaaday fa kayfa sideebuu kaana ahaadow dha ilaahay ciqaabi ciqaabkeygi ah, waxaa weeye daawdu ay huwa waaqicun mawqichu meesha ku habbooneedoo ku dhacay weye maxaa yeele ilaahay cadowgiisa haddii la ciqaabayoo gaaladii ilaahay cuquubo uu ku riday uquubadaasuna isku haboonaday ku dhacday fakadalika afcalu biman istaza bika ay ka dhiganta sidaas oo kaleentood waxaan ku falayaa qofka adiga kuu jeeseesane saasaan u cadaabaya ayaa rasuulka loleyy afaman zuulowdha ilaahay huwa isaguba qaa'imun taagan calaa kulli nafsin naf la arkay kulligeed korteeda taagan bimaakii kasabad ay kasbanayso oo shar khayra weeye waa alle waxaad soo qadaraysaa kaman laysa kadaalika midaan saas ahayn mala tooyaha oo raqiib ahayn waa asnaamtii la weeye afamin duuli huwa isaguba ayuu dha ilaahay qaa'imun taagan oo ilaalinaya calaa kulli nafsin naf la arka kulligeeda bimaakii kasabad ay kasbanayso ah, macnaha camilad weeye min khayrin wa sharin weeye waa alle kaman laysa kadaalika weeye qofaan saas ahayn miyuu la keliya la weeye wajacaluu way yeeleen ow ilaahay mushrikiintii lilaahi alle shurakaaa shuraka ay u yeeleen ilaahay subxaana watacaala tacaala kuwa shurakaahoo la shariiga ayay u sameeyeen wajacaluu way u yeeleen lilaahi dha ilaahay shurakaa'a shurakay u yeeleen kuwa maaragtay ilaahay lala xiriirinaayey qul waxaa u jira hawdha ilaahay samuu magacaaba hum shurakadaas magacaaba oo ilaahay u sheega yeyihiin yeyihiin waxa ilaahay shariiga la qul waxaa u tira samuuhum u magacaaba ambigaahirnawdha ilaahay subxaana wa tacaala ah, am bidaahirin ayuu dhahay amtaan waxaa weeye munqadica bimacnaa bal ah weye am bidaahirin bal iska daaya weye markaasi tunabbi'uunahu ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaa u jiraa sabuhum u magacaaba am tunabbi'uunahu weeye am amase tunabbi'uunahu allama waxaadu khabraysaan bimaa shariik laa yaclamhu alla uusan ku ogsoonayn fil arli allada am bidaahirin waa noo dambaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa am amase tunabbiuunahu allama waxaad u sheegaysiin ood khabraysaan bimaa shariig laa yaclamu alla uusan laa yaclamuhu mafcuulkaa maxduuf weeye uusan ku ogsoonin fi lardi arlada istifhaamlinkaari weye laa shariika lahu ilaah shariig malaa weye maayo ilaah shariig haddow allahaalahay asaa ogaalahay mana jiryo shariig weeye am bidaahirin waatan marka am bidaahirin bal tusamuunahum kuwaas waxaad ku magacaabaysaan weeye shurakaa saan horuu soo sheegnay midaanan u boodnay waxa weeye am tunabi'uunahum am am eh, am bidaahirintaan waxa weeye amtaan munqadaco bimacnaa bala ah weeye am am bidaahirin bale tusamuunahum shurakaa shuraka ayaad ku magacaabaysiin asnaamta bidaahirin daahirow dha ilaahay oo min alqowli qowlka xaggiisa ahaada am bidaahirin ow dha ilaahay waxaad ku magacaabaysaan kuwaa shurako ilaahay wax la xariiro oo wax la qaybsado oo wax la mutaystay bidaahirin daahir ilaahay qowl oo waxaa weeye baadinka waxa weeye aan jirin weeye oo xaqiiqo aan lahayn weeye ah, bale bidaahirin daahir weeye wax muuqda oo min alqowli qowlka xaggiisa qowl oo markaasi afka laga dhahay weeye hadal oo waxaa weeye waxba aan ka jirin oo asal lahayn weye waxaan sal lahayn weye warkaas bidannin baailin baadilin weeye danni oo baadila weeye oo laa xaqiiqata low xaqiiqa aan ku lahayn in baadinka hoose weye waraan gudaha hoose jirin weye oo afka kaliya layska marinaayo bala ayuu dha ilaahay ziyina waa loo qurxiyey liladiina kuwa kafaruu kufriyey makru makrigoodaa loo qurxiyey kafrigaas iyo wax ay samaynayaan waa la fiican tahay bala ziyina waa loo ziinayow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay makruhum makrigooda ayaa loo ziineeyey wasuduu ama wasaduu mashuul lagu banaayo ama faacil labaday ku bannaanta wasuduu waa la jeediyow dha ilaahay cani sabiili jidka xaqa ayaa laga jeediyey amase wasaduu way jeesteen cani sabiili dariiqa hanuunka ay ka jeesteen waman yudlilillaahu alla ruuxii oo dha ilaahay kamaa lahu uma sugnaanin min haadin dha ilaahay mid hanuunsa uma sugnaanin waman yudlilillaahu alla ruuxii oo baadiyowdha ilaahay subxaana watacaala kamaa lahu uma sugnaanin buu dha ilaahay kaas min haadin mid hanuunsa uma sugnaanin mid hanuuniya uma sugnaanin buudha lahu waxaa u dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday filxayaati dha ilaahay addunya oo dhow lahum waxaa u dha ilaahay cadaabun cadaab filxayaati nolosha addunya oo dhow oo qadligi iyo casriga ay ka mid yihiin wala cadaabuulaakhirati aakhirada cadaabkeedi ayaa daranow shashaqu daranowdha ilaahayoo cadaabudunya ka daran adduunka cadaab ay ku leeyihiin hase yeeshee waxaa ka sii daran dha ilaahay cadaabka aakhire ay sheelayaan ilahi wuxuu ihi subxaana watacaala walacadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeeda ayaa ashaqu daran wamaa lahum uma sugnaanin buudha ilaahay kuwaas min allaahi min cadaabillaahi ilahi cadaabkiisani min waaqin mid ka dhowra uma sugnaanin wamaa lahum uma sugnaanin min allaahi ilaahi cadaabkiisa min waaqin mid ka dhowrow ilaahay marka hadda ilaahay subxaana watacaala jannada ayuu ilaahay noo miisaalinayaa alla wuxuu yidhi masaluljannati jannada masalkeedu dhae jannada sifadeeda allatii jannadaasoo wicida almuttaquuna kuwa muttaqiintaa loo yaboohay waxa weeye meeshaan mubtado weeye khabarkina waa maxduufaa layidhi waxaa la soo qadarayaa fii maa shay ayuu ahaaday naqusu calaykum korkiina aan ku qisoo doono waana sidaasan soo socoto mafaluljannati jannada sifadeedow dha ilaahay allatii jannadaasoo wicida almuttaquuna kuwa muttaqiintaa loo yaboohay fii maa shay ayay ahaatay naqusu calaykum korkiina aan ku qisoo doono waana sidaas tajri waxaa dureerayow dha ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru webiyaal ayaa dureeraaya tajri waxaa dureeraya min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ukuluhaa miraheedow layleeyahay ama ugluhaa miraheedu waxaa laga cunaayo weeye daa'imun waa mid daa'ima ukuluhaa miraheedu daa'imun mid daa'ima weeye waxa jannada lagu cunaayo wax dhammaanayo maahan wadilluhaa hooskeeduna waa daa'im ow dha ilaahay wadilluhaa hooskeeduna daa'im weeye qoroxuma nasakaysa weeye maxaa yeele jirto tilka taasowd ilaahay oo jannada cuqba aladiina kuwa ciribtooday ahaatay itaqow cabsaday oo shirkiga iyo maxaasida ka dhowrsaday maxaa yeele dadka mutaqiinta ayaa jannada gelaya tilka taasowd ilaahay oo jannada ah cuqba aladiina kuwa ciribtoodii ahaatay itaqow cabsaday wa cuqbaalkaafiriina kaafiriinta ciribtooduna annaaru naar weyow dha ilaahay wacuqbaalkaafiriina kaafiriinta ciribtoodu annaaru naar weye waladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay sida cabdullaahi ibnu salaam iyo kayrkiisa mu'miniinta yahuudda iyo kayrkoodaba waa la yidhaahdaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waladiina kuwa ayuu dha ilaahay aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay nimanka ahlukitaabka ah waa qaar ka mid ahe yafraxuuna way farxayaan bimaakii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey maxaa yeele wuxuu waafaqsan yahay waxa adugu aadhaysasid wa min alaxzaabi yow dha ilaahay axsaabaha isbahaysatada gaaladaa waxaa kamid mid ilaahay kuwa cadaawada isuu kaabahaysay oo mushrikiin iyo yuhuudba leh man duul yunkiru inkiraaya bacdahu qur-aanka baskiis inkiraaya sida dikru raxmaan oo kale iyo wixii qisasta ka soo hara ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala waladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yafraxuuna way ku farxaayaan bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiy ilaahay mu'miniinta yahuud iyo kuwa nasaaro sida ahlu nasraan iyo xabasho iyo yeman ayaa ka mid ahay baa layidhi waxay ahaayeen baa layidhi markay maqlaan qur-aanka rasuulka calayhi salaatusalaam uu soo dejiyey indhahoodu inay shubmaayaan idin sidaan suuratulmaa'ida kusoo mari jirna wa min alaxzaabi axsaabaha isbahaysatadow dha ilaahay oo isku bahaystay cadaawada rasuulka calayhi salaatusalaam waxaa ka mida min duulyinkuuri inkiraaya bacdow qur-aanka barkiisow dha ilaahay sida raxmaan oo kale ay dhihi jireen maa naxrifu raxmaana ilaa raxmaan alyamaama say ula jeedeen musaylamatulkadaab ninka la yidhaahdo raxmaanka waxaa inkiraaya waxay ahaayeen mushrikulcarab aa layidhi maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa weeye warqaddi oo sulxa markuu qoraayo maalinta xudaybiye ayuu nabigu waxau dhahaa layidhi bismi illaahi araxmaani u dhahay markuu halkaas wada yidhahdeen maa naxrifu raxmaana ilaa raxmaanu yamaama annagu raxmaan ma naqaanaan raxmaanu yamaama ahayn musaylamatulkadaabayna ula jeedaan maxaa yeele nin ayaga kamid ah soo ammaanayo ninkaas oo ammaanaya waxau dhahay baa lihi sumiita bilmajdi yabna alasamayni aban wa anta kaysulwaraa laazilta raxmaanhu dhahay waxaa lagugu magacaabou dhahay mejdi kii deeqsinimada badnaay ah, wiilkii ay dhaleen lama karaamaysan ay dhaleen hooyo iyo aabba fiican ay dhaleenow waxaadna tahay ayay yidhaahdeen oo ninkaasu shaacirkaa dhahay wa anta kaysulwaraa khalqiga sayskiisi gargaarkiisiiaasou dhahay laazilta raxmaanan raxmaan inaasana kama aban suulin marka waxaa caayay baa layidhi saxaabada qaarkeed sida la sheegay xasaan ibnu saabiro ahay ayaa shicirkoodaasaa u bedelay markaasuu wuxuu dhahay sumiita bilkhabiisi yabna alakhbasayni abanow dhah wa anta sharulwaraa laajilta shayddaananow dhah waxaa lagugu magacaabo dhahay khabiis labadi khabiiska ahayd kii ay dhaleenow waxaad la tahay khalqiga midka ugu sharta badanne shaydaan inaad taana kama aadan duulnow maxaa yeele shicirku waa muhiim weeye gaalada markaasi lacaayaayo waa ku tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala kuwaasaa ka mid a ah. qul waxaa u tidhahdaa inamaa in kaleeta mahayne umirtu aniga waxaa lay amray oo laygu faray qur-aankaan laygu soo dejiyey an acbudallaha alla inaan caabudo an acbudallaha alla inaan caabudo walaa ushrika bihi billaahi allana aana u shariig yeelin shay aana u shariig yeelin ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ilaahay tawxiidkiisa ayaan adcuu ugu yeelaya dadkana ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa ayaan adcuu ugu yeerayaa wa ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa ayaana ma'aadi marjicaygu ahaaday meeshaan u noqonayae alle xaggiisa weeye saasuu dhahaa layihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakadaalika sidaasoo kaleo dha ilaahay inzaalkaas oo qur-aanka laguu soo dejiyey wakadaalika sidaasoo kale anzalnaa waanu dejinay hu qur'aankow dha ilaahay xukman xaalow yaasiye xugun ah carabiyan xaalow yaasiye carabi ah oo qur-aanka waxaa weeye luqatulcarab ayaa lagu soo dejiyey haddana waxa weeye xukm weeye xaakim bayna naas weeye dadka dhexdooda ayuu kala xugminayaa luqatulcarab ayaa lagu soo dejiyey qur-aanka ayaa waxaa lagu tiiriyaa layidhi xukunkayaa layidhi maxaa yeele qur-aanku waa turjumaan canillaahi baa layidhi ilaahay xaggiisa uu ka turjumayaa fadaacatu daacatullaaha layidhi marka daacada qur-aanka la adeeco daaca ilaahay weeye maxaa yeele qofkii qur-aankaas adeecoo raacay ilaahay buu raacay markaasuu dha ilaahay sidaan u soo dejinnay qur-aanka anzalnaahu waanu dejinow dhahay qur-aanka xukman xaalu yeeshay xugan carabiyan xaalu yeeshay carabiya labada waa la xaalaya lamiirka anzalnaaga laga xaalaynaya wala wallaahi ayuu dha ilaahay in itabacta haddaad raacdo ahwaa'um hawadooda haddaad raacdo kufaasa waxay kugu yeedraayaan oo miladood ah waa low la qadira mee rasuulkuma raacayo macsuum weeye calaa sabiili farli wa taqdiir weeye qasadka laga leeyahana waxaa weeye dadkii markaasi arrintaas ay ku bannaan tahay ayaa loo digayaa weeye ah, ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma banaana gaala inuu raaco waa macsuum rasuulka calayhi salaatu wasalaam wala wallaahi ayuu dheh ilaahay in itabacta haddaad raacdid ahwaa'ahum hawadooda haddaad raacdid bacda maakii gadaashiisaw dheh ilaahay jaa'aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ohow dheh ilaahay wala wallaahi ayuu dheh ilaahay in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum hawadooda haddaad raacdo bacda maakii gadaashiisa jaaaka kuu dha ilaahay oo min alcilmi cilmi ah oo tawxiidkaas ad ku cilmi lahaatay maa laka kuuma sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min weliyin weli kuuma sugnaanin waxaa naasir gargaaraayo walaa waaqin mid dhowra oo ku dhowraayane kuuma sugnaanin weeyo cadaabka ilaahay kaa mancinaayo weeye waa loo digayaa rasuulka calayhi salaatusalaam laakiin digniintaanu asaga kuma socotee waxay ku socotaa ciddii ay ka suurtowdo inay gaalada hawadooda ay raacdo oo annagaanu loola jeedaa ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala haddaad raacda hawadooda bacda maa kii gadaashiisa jaa'aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi hadda waxaa laysku haysta waxaa weeye markii cilmi uu yimiday oo diinta ilaahay la bartay oo la ogaaday haddii laga taga diinta markaasaa waciida u jira oo waxaa weeye wax lagu marmarsiyo karo ma jirto weye markaas maalaka kuuma sugnaanin buudha ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa min waa min weliyin owdha ilaahay naasir gargaara iyo walaa waaqin mid ku dhowra kuuma sugnaanin buudha ilaahay intaas marka wax kuu sugnaaday oo waxa weeye aad helaysid ma jirtow dheh ilaahay subxaanahu watacaala marka waxa weeye waa inaad marka arrintaas laga digsoonaadaa oo hawaa kufaar la yska ilaaliyaa ilaahay xaggiisa cududaar laga heli maayo gaalada ilaahay waa noogaga digay walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum azwaajan wadurriya wamaa kaana lirasuulin an ya'tiya biaayatin ila biidni illahi likulli ajalin kitaab yamxu allaahu maa yashaa waysbitu wa cindahu umu lkitaab ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walawallaahi qad xaqeeqehe arsalnaa waanu dirnay rusulan rusul ayaanu dirnay min qablika adiga hortaadowdha ilahay sayidka maxamedka aw wajacalnaa waxaanu u yeelnay lahum rusushaas aswaajan haween ayaan u yeelnay iyo wadurriyatan caruur ayaanu u yeelnowdha ilaahay walaqad xaqeeqehe arsalnaa waanu dirnowdha ilaahay rusulan rusul ayaanu dirnay min qablika adiga hortaadowdha ilaahay wajacalnaa waxaanu u yeelna lahum ayaga aswaajan haweenowdha ilaahay iyo waduriyatan caruur ayaanu u yeelnay rusul baanu dirnow ilaahay adiga kaa horaysa waxayna iska lahaayeen caruur way lahaayeen haweenna way iska lahaayeen marka aayaddan intaanan macnaheed u gelin waxay soo degtaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa mushrikiintu waxay ku ceebeeyeen iyo munaafiqiintu haweenka faraha badan maxaa yeele waxay yidhaahdeen low kaana mursalan xaqan maxamed hadduu ahaa lahay rasuul la soo diro xaqa lakaana mushtaqilan bizuhdiay dhaheen wuxuu mashquul ku ahaa lahay zuhdi adduunye uu ka jeesto adduunye uu ka tago iyo naago uu ka tago markaasaa ilaahay ku radiyey maqaaladaas oo ilahay wuxuu yihi walaqad arsalnaa maxaa yeele nebiyullaahi sulaymaan wuxuu qabay baayey saddex boqol oo haweena oo xur ah iyo toddoba boqol oo furhiyaahoo addoomahu qabaalayey waa sulaymaan aabbihiis daa'uudna waxau qabaa layidhi boqol haweenaha layidhi wamaca daalikane nabinimadooda waxba umaysan geysanin samarka waxaa la leeyahay teed maaragtay arrintaas nabiga calayhi salaatusalaam adigu ceebaynaysaan ayagoo hadda saas og ambiyadaas inay saas ahaa jireen maxaa yeele qofku sidiisaba haddau ku neceb yahay inuu ceeb kuu raadiyo wax kuu yeelama ma weyhaayo ah, asagoo wax kasta og ayuu waxaad ku suganta u ceebtaaga dhigayaa wey marka hadda qoomkaan waxaa weeye waxay xuseen anwaac badan oo shubhooyina weeye oy nabiga nabinihiisa ay ku burinayeen midda ugu horeysa waxaa weeye markay yidhaahdeen maa lihaada rasuuli ya'kulu dhacaam yamshii fi aswaaq rasuulkan maxaa ku dhace yidhaahdeen oo waxaa weeye dacaamka cunaaya suuqyaashana dhex maraaya suuratulfurqaan inoogu imaan doontaa marka labaad waxay yidhaahdeen ah, rasuulka calayhi salaatusalaam rasuul ilaahay oo khalqiga loo soo diray laabudda wa an yakuuna min jinsi lmalaa'ika dheheen waa inuu malaa'igta ka mid ahaado bashar ma anfacayso siday yidhaahdeen lowlaa unzila calayhi malakun ay u dhaheen marna waxay yihiin low maa ta'tiinaa bilmalaa'ikati in kunta min asaadiqiin ayaduna way noo imaanaysaa weeye midda saddexaad waxay yidhaahdeen hadduu rasuul ahaa lahay ilaahkiisa laga soo diray naagahow ka mashquuli lahay ee nin naaga iyo ka daba ordaaya rasuul maaha ilaah ayaa marka ka jawaabo aayaddatan ayaa ilaahay ku radiyey walaqad arsalnaa rasula min qabli midda afaraad waxay yidhaahdeen hadduu rasuul ilahay xaggiisa laga soo diro u ahaa lahay shay kastoo aanu weydiisano mucjisaa ayuu noola imaalahay ah, ayuu noola imaalahay wey markaasaa ilahay wuxuu uga jawaabay wamaa kaana lirasuulin an yaatiya biaayatin ilaa illah rasuul uma ahaan inuu iskala yimaado aayad ilaa idanka ilaahay maahe markas waxay yidhaahdeen haddou maaragtay rasuul yahay waxaa xasili lahay wax uu noo yaboohayo cadaaba markaasuu ilaahay waxau dhahay likulli ajalin kitaabun shay walba wuxuu iska leeyahay waktiguu iska leeyahay ah, likulli xaadisin wakti mucayan weeye laa yataakharu canhu walaa yataqadamu calayh marka lixaad waxay yidhaahdeen haddau run sheegaayo axkaamta ma nasakeen ah, oo markaasi saabidada ku eeda towreed iyo injiil mana nasakeen bacdulaxkaam oo isagu la yimiday markaasaa ilaahay wuxuu ku jawaabay yamxullaahu maa yashaa waysbitu ilaahay waxau doono waa tirayaa waxau doonana waa sugayaa marka hadalladaas ayaa ilaahay ku radinaya subxaana wa tacaala wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin an yaatiya biaayatin aayad inuu la yimaado ilaa biidnihi ila idinkiisa maahe likulli ajalin ajal arka kulligiiso muddo kastane kitaabun kitaaba u sugnaada macnaha wakti oo la qoray ayay iska leedahay oo ku xadiisantaha likulli ajalin ajal arka kulligiisa waxaa u sugnaaday kitaabun kitaab maktuubun fiihi oo lagu qorayo xadaynaayo wakti kasta wuxuu leeyahay wax kastaba wakti bay iska leeyihin laga wadaa wax kastaba wakti iska leeyihin aysan dhaafiynin marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu